رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن عقبة بن عامر قال وحوري أهدي ولا هديي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحى له هديي فروج حرير حرير mideeda hoos ka dilacsan fa labisahu markaasuu xidhay farruujka waxaa la yidhaahdaa waa marada hoosteeda ama xagga hore ama xagga dambe dhanka hoose dilaacu kaga jira sidaasaa loo tolaa marka ee beddelka maalan qamiiska iyo shaatiga iyo laga yaabo xagga koro inay ka dilaacsan yihiin asaga gadaal waxaan dhihi lahaa meeshuu ku dhammaado marada yaani dhammaadkeeda ayaa wax yar laga dilaacinaya meeshaasuu marka ka kala jeexan yahay saasaana lagu tolayaa macnaha maradaasaa marka farruuj la yidhahda farruuja xariirin baa nebiga loo soo hadiyey sal lla alay wasalam xariir middeeda ee hoosta laga dilaaciyey falabisahu markaasuu xidhay nebigu sal ly slam uma kadibna sallaa wuu tukaday fiihi xariirkaa dhexdiisuu ku tukaday maradaasii hoos ka dilaacsan ee xariirtaa buu ku tukaday nebigu sal lay slam uma kadibna insarafa salaaddii buu ka gadoomay oo ka baxay fa nasacahu markaasuu siibay nascan siibid caniifan oo aada u adag shadiidan oo adag caniifan qalafsan way macnaha uu ku jiro cunfi iyo qaliif ku jira shadiidan oo daran kal kaarihi sidii ruux kahanayo oo kale ah lahu isaga sidii ruux kahday oo dhibsaday oo kale ah uma kadibna qaala nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam laa yanbagii ma habboona haada kani lilmuttaqiina dadka ilaahay ka baqa kuma habboona ah, furuju xariir mara xariir ah dadka ilaahay ka baqa kuma habboona oo uma fiicno wey macnaha muttafaqun calayhi wahada kani buu sheekhu yidhi maxmuulun mid lagu xambaarayo weeye calaa annahu nebigu labisahu inuu xidhay qabla taxriimihi intaan laga xaaraamaynin yacni xidhashadu waxay ahayd intaan la diidin oon layska xarimin yacni waxaa muujinayaa markiisii hore xariirta xidhashadeedu way bannaanayd fii sadri alislaam calaa hada alasaas buu nabigu alay slam kadibna diiddadii iyo taxriimkii baa dib ka yimid ayb id laa yajuusu cilladu waxa weeye laa yajuusu waxaan bannaanayn an yudanna in loo maleeyo bihi nebiga annahu isagu labisahu inuu xariirtaa xidhay bacda ataxriimi markii laga xarimay kadib fii salaatin salaad dhexdeed inuu ku xidhay walaa hayriha iyo salaad hayrkeed toona salaad iyo meel kale toona inuu ku xidhay isagoo alla ka xarimay sidaa in loo maleeyaan bannaanayn yacani ma dhici karto in nebiga sal lla lay slm loo maleeyo wax alla ka xarimay iyo xariir xaaraana inuu xidho oo rabbigii amarkiisa iyo nahyiga khilaafo wax nebiga laga fili karo loo malayn kara maaha saas way macnaha ama salaad gudaheed ama kayri salaa ama salaadda meelaan ahayn mar haddaan nebiga laga malaysan karaynin uuna xidhay macnaheedu waxa weeye waa intaan loo diidin buu xidhay way macnaha in laga xarimo wayadullu wuxuuna ku tusayaa calaa ibaaxatihi xariirta xidhashadeeda inay bannaanayd fii awali اlmri arrinka bilowgiisa arrinka bilowgiisa yaani islaamka iyo diinta bilowgeedii markii dadka ay ku bilaabatay qaybteedii hore inay bannaanayd ayb wayadullu waxaa kutusaya calaa ibaaxatii xariirtu inay bannaanayd fii awali اlmri amarka iyo arrinka awalkiisii inay bannaanayd maabaa kutusaya rawaa uu wariyey anas ibnu maalikin xadiidkanaa kutusaya inay xariirtu bannaanayd markii hore muxuu yahay maa rawaahu anas ibnu maalikin maa rawaa wuxuu wariyey anas ibnu maalikin oo wuxuu yidhi anna ukaydira duuma ah, meesha duuma la yidhaahdo ukaydirkeedii ukaydir duumat aljandal waay ah, duumadu waa meel shaam iyo udhaxaysa madiine udhaxaysa waa magaalo ukaydirkana waa nin magicii oo waa ninkii madaxda ka ahaa waay marka nin nasraani uu ahaa hadiyad buu nabiga usoo dhiibay sal lay slam waxaa aada loogu isku khilaasan yahay miyuu islaamay mise nebigu sal alay wasalam heshiis buu la galayo qaarna waxayna wuu islaamay wuu laabtay markii dambe waa lala dagaalamay qaarna waxay leeyihiin maya muusan islaamina gaal buu ahaaye nebigu sal lay wasalam heshiis buu la galo sidiisuu isaga daayay ayb marka hadiyad buu usoo diray anna ukaydira duumata meesha duuma la yidhaahdo ninkii ukaydirkeedii madaxda ka ahaa ayaa ahdaa hadiyeeyey ila nebiy nebiga sal lla slam wuxuu usoo hadiyeeyey jubbata sundusin yacni sundus eh, jubbad oo sundus ah aw dibaajin ama jubbad dibaaj ah sundusku waa nooc ka mid a ah, eh, xariirta wa kadalika diibaajkuna waa nooc ka mida ah. midna waa adag tahay midna way dabacsantahay midna way yara qallafsantahay ayib qabla an yunhaa intaan laga reebin nebiga canilxariiri xariirta intaan laga reebin bah intaan nebiga xariirta laga reebin oo loo diidin ayuu ninkaasi usoo hadiyeeyey fa labisahaa markaasuu nebigu xudhay sal alla alay wasaslam fatacajaba annaasu dadkii baa waxay la yaabeen minhaa xaggeeda xariirta quruxdeeda iyo maradan iyo jubbadani say u quruxsan tahay bay dadkii aad ugu bogeen ayb fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly waslam waladii nafsu muxammadin biyadihi waxaan ku dhaartay allaha muxamed naftiisu ay gacantiisa ku jirtee lamanaadiilu sacad ibni mucaad sacad ibnu mucaad manaadiishiisa shukumaankiisa ama muxuu ahaa eh, fasilitigiisa yani duufka iyo qashinkiiyo laysaga tirtira waay sacd ibnu mucaad fasilatigiisa ama shukumaankiisa filjannati jannada dhexeeda ahaaday ayaa axsanu ka wanaagsan buuhi minhaa xariirtan aad u bogteen ood la yaabteen rawahu axmed baa wariyey bal iskaba dhaafe waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi anas ma aha axmed keliya wakadalika way wariyeen bukhaari iyo muslim min xadiidi bara ibni caazib labadaa saxaabiba way ka wariyeen muxuu ahaay bukhari iyo muslim xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa nebigu sal lla alay slam inuu markii hore xidhan jiray markay saxaabadu u bogeenna inuu yacni u tilmaamay waxba ha u bogina quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda iyo waxba yuusan idin xajabinin waxa aakhara yaallaa ka qiimo badan oo xataa muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey shukumaanka iyo fastiletiga iyo waxyaalahan laysaga tirae qashinka laysaga jidhka lagaga nadiifiyo kuwaas oo aakhara yaallaa ka qiimo badan xariirta adduunyada sacad kuwiisa buu nebigu sal alay waslam saasuu macnaa sacad ibnu mucaad waa saxaabigii jaliilka ahaa weeye ee nebigu uri sal alay waslam carshiga rabbi yacni dhimashadiisa dhimashada sacad cid aan ahayn lamuusan ruuxanin ah, ma faraxanba biquduumi sacdin way suroobi kartaa ma murug uu ka murugsan yahayba way suroobi kartaa taa horeyna culimo badan rajaxaya wacan jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi labisa nabiyu nebigu uu xidhay sal alay waslam qibaa'an ayuu xidhay ama qabaa'an qabaaga xalaan soo marnay ah, sooma ahayn ah, hadalkii cumar buu ku jiray haddaad xusantihiin hadalkii cumar ayuu ku tiir jiray waa maryo waa maro waxaan soo sheegnay maryaha laga kor xidho ama qamiiska laga kor xidhow ayb suuna leh labisa nabiyu sal lla slam wuxuu xidhay qabaa'an oo min diibaajin diibaaj ah xariirta qallafsan ah taasoo uhdiya loo soo hadiyeeyey lahu isaga uma kadibna awshaka wuxuu ku dhowaaday an nazacahu awshaka wuxuu sigay markiiba an nazacahu inuu siibay deg deg markiiba deg deg buu ku siibay macnaha wa arsala wuxuuna diray bihi isaga ilaa cumar ibn khaaab buu u diray kadibna cumar buu u diray nebigu sal lay slam markuu isagu iska bixiyey cumar buu hadiyad ugu diray fa qiila markaasaa waxaa la yidhi qad awshagta waxaad ku dhowaatay ood ku degdegtay maa nazactahu qad awshagta maa nazactahu yani awshakada asalkeedu waa min afcaali lmuqaaraba awshaka bimacnaa qaruba waay qad awshagta xaqiiqiya waxaad ku dhowaatay maa nazactahu siibidiisa yaa rasuul allah rasuulka ilaahay yacni si degdegaad u siibtay wa si degdeg ah baad u siibtay ee maxaa jira wa qaala nebigu wuxu uhi sal lla alay slam nahaanii waxaa iga reebay canhu xaggiisa jibriilu baa iga reebay calayhi salaam markaan xidhayba inaan degdeg u siibay somadaan arkaynin markiiba jibriil baa ii yimid oo iga reebay fa jaa'a markaasuu yimid cumaru cumar baa yimid yabkii isagoo ooyey oo fa qaala wuxu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow karihta waxaad kahatay amran arrin baad kahatay ayb wa actaytaniihi anigana waad isiisay arrinaad adigiiba kahatay oo aad iska siibtay oo deg deg weliba ku siibtay baad haddana anigii isiisay ood iisoo hadiyeysay famaa lii maxaa ii sugnaaday buuhi wax nebi ilaahay ba isu diiday aniga maxaa la ii siiyey famaa lii maxaa ii sugnaaday xaalkaygu muxuu yahay qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam maa actaytukahu kuma aanan si kuma aanan siinin litalbasahu inaad xidhato darteed wainamaa inamaa actaytuka waxaan uu kuu siiyey kuu siiyey tabiicahu litabiicahu inaad iibiso darteed inaad gadatood fa baacahu markaasuu iibiyey cumar bialfay dirhamin laba kun oo dirham buu siistay rawahu axmed baa wariyey bal muslim iyo nasaa baa soo saaray ayib imaam muslimna wuu wariyey xadiidkaasi marka wuxuu faa'iidaynayaa nebigu sal alla alay waslam iyo xadiidka ka horreeyaba wuxuu sheekhu hadda u keenay inuu fasiro xadiidkii cuqbat ibnu caamir ee nebigu inuu xidhay kadibna uu xoog iyo si adag u siibay oo uu yidhi laa yanbaqii haada lilmuttaqiin xadiidkaasi waxaa lagu xambaarayaa buuhi xidhashada nebigu inay ahayd intaan laga xarimin ayib oy u bannaanayd maxaa deliil ah oo ku tusaya in ay jirtay xariirtu mar ay xidhashadeedu bannaanayd laba xadiis buu u keenay xadiid waa midka anas xadiidka labaadna waa xadiidka jaabir waxayna ku tusayaan in la xidhan jiray nebiguna xilli u xidhan jiray ay jirtay isagoo qabana jibriil u yimid oo marka laga reebay maadaama marka ay jirtay xilligii hore in la xidhan jiray calaa hada alasaas buu nebigu ku xidhay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markan uu xidhay sidaasuu macnaha sheekhu labadan xadiis u keenay su-aashu waxay tahay marka axaadiistan xariirta ka hadlaysa wuu keeni doonaa wuu soo wadaaye muxuu u keenay wuxuu u keenay baabka markaad dib ugu noqoto baabu salaati fii hawbi alxariiri waalqasbi soo maahan marada lasoo dhacay iyo marada xariirtaa ku tukashadeeda yuu baabu yahay waa masaladan xalay ka soo hadallayo labiska xariirtu si ahaantiisuu xaaraan u yahay ku tukashada in lagu tukadana waa xaaraan laakiin salaadii ma buraysaa mise ma buraysa salaaddii xariirta lagu tukaday ama lagu tukaday maro la soo dhacay ama la soo xaday lagu tukaday waxaan soo sheegnay alimaamu axmed caleyh raxmat ullah fii riwaaya ayaa wuxuu qabaa inay salaadaasi aynan asaxayn leanna wuxuu leeyahay salaadda nahyi baa haysta nahyiguna fasaad buu keenaa jumhuurtuna waxay leeyihiin ma ahee salaaddu waa asaxaysaa maca alimi ruuxu dembi buu galay inuu maro xariira xidho ama ku tukado waa dembi laakiin salaaddu waa asaxaysaa maxaa yeele waxay leeyihiin yacni nahyigu kuma soo aroorin toos xariir lagu tukado oo ma dhihin xariir ha ku tukanina ee nahyigu wuxuu ku soo arooray xariirta xidhashadeeda maadaama xariirta xidhashadeedoo ka madax bannaan salaadda ku tukashadeeda aan toos u ahayn ay ku soo aroortay waa aljiha munfakay leeyihi jihatu nahyi waa jiho salaadan tukashadeeduna waa jiho uu barada ku tukaday saas daraaddeed waa xaaraan iyo dembi uu galay mooye salaaddii waa asaxaysaa nahyiguna dhinac kaluu ku saabsan yahay bay dheh halkaasay marinayaan oo waxay qabaan jamaahiirtoodu inay salaadtu asaxayso laakiin uu aaim yahay ruuxu macnaha saas weyaan waxaa la mid ah yaani alsalaatu fi اlardi اlmaqsuuba ah, meel yaani eh, eh, eh, lasoo xaday ama dhul xaaraan ah oo dhacday haddaad ku tukatana waa la mid saas man qaarna waxay leeyihiin imaam axmed caleyh raxmatullah iyo ragga la socdaay waxay leeyihiin ma ahee maradu waa asturka salaadda in cawrada la asturo waa sharti maradu in jidhka la saaro waa sharti sharti shuruudii salaadda ka mid ah buu nahyigu ku fadhiyaa wa kadalika meesha aad ku tukanayso sidoo kaleeto juz salaadii ka mid a ah waay dooda masaladu sidaasay aimada u dhex maraysaa waa masale khilaafiya salaaddii ma ku asaxaysa mise kuma asaxayso imaamku maadaama uu yahay marka imaam oo madhabkiisu xambaliya asaga wuxuu marayaa inay salaadaasi ayna jirin wuxuu ku xoojiyey xadiidka nebiga sal alay wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun idan alsalaatu fii thawbi alxariir aw isalaatu fi thawb almaqsuub laysa calayhi amru rasuuli illah soo maa sal lla alay slam yaani nebiga amarkiisu kuma dul sugnaa bal nahyigiisaa ku dul sugan bay leeyihin sidaas daraaddeed waa marduud ruuxa waa lagu soo celinaya laga yeeli maayo taa lafteeda dood baa ka furanoo shay kastoo la aqbali waayo shay kastoo la aqbali waayo lama aqbalaya la yidhaahda lagama fahmayo inuusan asixin a oo maalan waxaa soo aroortay yacni addoonka aabiqee sayidkiisa ka dhuuntay salaadiisa lama aqbalayo inay asaxaysana waa ijmaac marka shaygan lama aqbalayo iyo ma asixin laba masalay kala tahay masalashaasi doodaasay leedahay waa masale fiqiya runtii yani wax weeye niqaash ka furay fiihi xadiidkan waxaa ku sugan buu sheekhu yihi daliilun daliil baa ku sugan calaa ana ummatahu nebiga ummadiisu calayhi salaam uswatuhu inay tahay mid ku dayanaysa fi laxkaami axkaamta dhexdiisa mid kaga dayanaysa nebiga ummaddiisu in ay dayasho tahay wixii axkaamee nebiga loo jideeyey inay iyaguna kaga dayanayaan oo meeshaa waa masalada uu leeyahay nebiga afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo wixii isaga gooni khitaab ee loogu wajaho isaga khaas kuma ah alaslu cadamu takhsiis wa asal waxaa ah yacni nebiga sal lla lay waslam wuxuu samaynaya axkaamta dhammaanteed asal uswa u ah axkaamta inay ummaddu kaga dayato xaggeen ka qaadanaynaa wa waxaan ka qaadanaynaa cumar markuu nebiga markuu nebigu u diray maradii xariirta ahayd cumar wuxuu yidhi adigoo adigu diiday inaad xidhnaato aniga seebaad rasuul ilaahi igu soo hadiyaysay soo ma bimacnaa waxa weeyaan adiga haddii laguu diiday aniguna kula mid baan ahay waa soo ma oo wixii adiga laguu diiday annagana waana loo diiday calaa hada alasaas buu cumar uga ooyey marka marka halkaasaa laga qaadanaya inuu nebiga sal lay slam axkaamta ummaddiisu ay kula midto ka raacayso wixii isaga khaas ku ah waa in daliil khaasa loo helo saas wey maanaa haddii ruuxu yidhahdo waxaana nebigu khaas ku yahy ummaddu lama wadaagto waa in la helo daliilu takhsiis saas daraaddeed laa takhsiisa illa bidaliil asalku waxa weeyaan axkaamtu inay ummadda u taallo way maanaa macnahaasu laga qaadanayaa buu leeyahy <coughs> abwaabu libaas dharkii buu baab u yahay meeshan waxaan ku dhex jirnay kitaabu sala soo ma kitaabu sala waan ku dhex jirnay dharkuna wuxuu inaga soo galay shuruuda salaadda inay ka mid tahay asturka cawrada soo ma halkaasuu inaga soo galay kutubta caadiga ee fiqiga iyo kutubta muxuu ahaayey xadiidka ee u alifan sida abwaabta fiqiga waxay ku gaabsadaanuun intaa laakiin sheekhu istidraad ahaan wuxuu u galay wixii ku saabsan axkaamta labiska dharka la xidhanayo maxaa xalaala maxaa xaaraama yaani waxa weeye wahaakada halkaasuu galay halkani marka waxa weeye inta badan kutubtu halkan kuma keenaane baab gooni abay u sameeyaan oo kitaabu libaas ah meeshanuu marka sheekhu dabageliyey maadaama uu ka hadlayey yaani labiska salaada labiskii caamka ah marka axkaamtiisii dabageliyey <coughs> albaab alawal baabu taxriimi lubsi alxariir waaldahabi cala alrijaali duuna annisaa wuxuu baabu yahay taxriimi lubsi alxariir xariirta xidhashadeeda xaaraamnimadeeda waaldahabi iyo dahabka xidhashadiisa cala alrijaali ragga korkiisa laga xarimo duuna annisaa'i dumarka maya yacni xariirta iyo dahabka xidhashadoodu inay ummaddan raggeeda xaaraam ka tahay dumarkana xalaal u tahay arrintaasuu macnaha baab u yahay can cumara radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam oo yaquulu leh laa talbasa xidhanin alxariira xariirta ha xidhanin maxaa yile faina man labisahu ruuxii xidha fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ku xidha lam yalbashu ma xidhan doono fi laakhirati aakhara ku xidhan maayo ruuxii adduunka ku xidha oo rag a waay aakharo waa laga qadin xariirta aakharo waa laga qadinaya lianna aljazaa min jinsin camal waay ayb lam yalbasuu fi alaakhirati culimmada qaarkood waxay ku fasireen jannaba geli maayo qaarna waxay yidhahdeen meahee janno waa gelayaaye jannada nicmada dhex taalla nicmooyinka dhex yaalla ayaa waxaa ka mida xariirta xidhashadeed jannadii waa gelayaa laakiin xariirtii un baa loo diiday oo wax kale unbuu labisan mooyo xariirta waa laga mancinaya ayib xadiid waxaa jira bukhaari muslim ay soo saareen sidoo kale min xadiid ibni cumar oo nebigu leeyahay inamaa yalbasu alxariira fi dunya man laa khalaaqa lahu fi laakhira kaasay deliishadeen qoladii yidhi jannadaba waxba kuma leh ah, oo nebigu wuxuu yidhi xariirta waxaa uun xidha adduunyada cid aan wax nasiib ah aakhara ku lahayn man laa khalaaqa lahu fi laakhira ruuxaan aakhara nasiib ku lahayn bimacnaa janno ma galayay leeyahy waa waciid marka adag saas way macana wacan anasin radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam nebigu qaala wuxuu yidhi man labisa ruuxii xidha alxariira xariirta fi dunya adduunyada ku xidha falan yalbasahu ma xidhan doono fi laakhirati aakhira dhexdeeda ku xidhan maayo waa loo diidaya waa lanaga mancinaya muttafaqun calayhima labadaa xadiidba bukhaari iyo muslim iyo axmed baa soo saaray wacan abi muusa radi allahu canhu can nabiy sal lay slam labadaa xadiid xariirtu inay xaaraan tahay bay tilmaameen mana ayna kala qaadin rag iyo dumar soo ma a yaani waxa weeyaan fainahu man labisahu cumuum bay faa'iidayn rag iyo dumar mayna kala qaadin labada xadiid xadiidkan dambaa marka kala faslinoo rag iyo dumar kala qaadi wacan abi muusa radi allahu canhu ana nabiya sal lla slam nebigu qaala wuxuu yidhi uxilla waa la xalaaleeyey addahabu dahabkii walxariiru iyo xariirtii lilinaasi baa loo xalaaleeyey dumarka oo min ummatii ummaddayda ka mid dhadiga ummaddayda ka mida ah loo xaraariyey wa xurima waa la xarimay calaa dukuuriha ummaddayda labkeedana waa laga xarimo waa loo diiday waa laga manciyey rawa waxaa wariyey axmed waannasaa'iyi waatirmidiyu wasaxaxahu waxaa kaloo xadiidka soo saaray abu daawuudin atayaalisi iyo bayhaqi sanadkiisana inqiaac baa ku jira dacfi baa ku jira maxaa yeelay ninka la yidhahdo ibni abi hindin oo abu muusa alashcari ka warinaya waxba muusan ka maqlin inqiaacasaa ku jira duruqdiisa qaar ka midana nin majhuulah ku jira laakiin xadiidku waa xasan lishawaahidihi shawaahid aad u fara badan oo wuxuu leeyahy saxaabo badan baa laga wariyaa mid kastana sanadkiisa dacfi kama marno asaaniid ah, axaadiistaa faraha badan mid sanadkiisu fayow yahay ma jiro mid walbaba maqaal iyo hadal baa ku jira laakiin markii laysu geeyo ayuu xadiidku saxiix noqonayaa ama ugu yaraan xasan noqonaya saas daraaddeed baa waxaa saxiixiyey ibnu xasmi alxaakim tirmidi shawkanina wuxuu leeyahay waa isxoojinayaa wakadalika sheekh albani intaba waxay leeyihin xadiidku waa xoogaysanaya yani waxa weeyaan shawaahiddiisa faraha badan baa xoojin mooye laakiin sanad ahaan dacfi baa ku jira xadiidkaasaa marka loo deliishaday dumarka iyo raggaba in la kala qaadayo labiska ku saabsan dahabka iyo fidadaba oo dumarka labaduba u bannaan yihiin raggana labaduba xaaraan ka yihiin waana madhab aljumhuur Ah, jamaahiiri ahli lcilmi salafan wa khalafan baa sidaa qaba in loo kala qaadayo oo masaladu sidaa ay kala tahay macana ayib xikmad baa ku jirto ragga allah tabaaraka wa wuxuu yidhi awaman dumarka markuu ka hadlayay awaman yunasha'u fi lxilya wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin ah, waxay ku barbaaraan xiliyada waxyaalaha laysku qurxiyo marka qaabka shaqada ragga loogu talagalayo hawsha loogu talagalay iyo dumarka shaqada iyo hawsha loogu talagalay baa kala duwan mid walbana shaqada loogu talagalay jidhkiisa samayska alla uu sameeyey bay munaasib isu yihiin wax allaba ku talagalay wa jidhka dumarka iyo jidhka raggu waa kala beddelan yahay isku mid maaha xataa yacani waxa weeye waxaan isku mid ahayn cod codkooda iyo sawdkoodaan isku mid ahayn marka kala bedelidda alla uu kala bedelay jidhkoodana uu kala bedelay mid walba waxaa loogu talagaloo loo hagaajiyey shaqada uu qaban rabo dumarka marka isqurxinta iyo rukhaska faraha badan ee yaani waxa weeye xariirta jilicsan iyo dahabka laysku qurxiyo iyo rukhas baa la siiyey aan ragga loo ogolaan xikmadda ku jirtana yani waxa weeye taasay tilmaamaysaa macanaha ayib wa can caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi uhdiyat waa la hadiyeeyey ila nabiyi sal lay sl nabiga waxaa loo soo hadiyey xullatun baa loo soo hadiyeeyey isku joog xullada waa kaalin badan soo marnay waa marada tan kor iyo ta hoose isku midka ay yihiin isku joog baa la yidhahda xullatun baa nabiga loo soo hadiyeeyey siyaraa'a oo xariir ku xardhan asiyaraa alwashyu min alxariir maradu asalkeedu xariir maaha laakiin waxaa lagu xardhay oo lagu yani lagu sagsaagay ama lagu sameeyey xariir sidaa imaam maalik baa odhanaya siyaraaga macnaha odhanaya asmaci iyo culimo kalena waxay leeyihiin siyaraaga waxaa la yidhaahdaa waa maryo ay ku jiraan xariiqimo ama yacani eh, diilimo xariir ah diilimo xariir ah ku jira yacani midaba jeexan oo xariir ah ayaa ku jiru leeyahy sidaa waxaa khilaafsan khaliil ibnu axmed oo macnaha ah sheekhiisiiba wey imaamkii luqada khaliil ibnu axmed wuxuu leeyahay siyaraada waxaa la yidhahda waa thawbun mudallacun bilxariir waa maro laga dherjiyey xariirta yacni feedhaha iyadoo dhan wada xariira way saas way macanaha taasaa la yidhahdaa siyaraaga buu leeyahy macnaha macnaa macaanidaa kala gedisan bay culimmadu isugu khilaafayaan iyo macaani kalaba saas way macnaha ayib wuxuu leeyahay marka nebiga waxaa loo soo hadiyey xullatun siyaraa ama xariir weeye ama xariir baa ku xadhan fabacaa markaasuu nabigu diray sal lay sl biha ilaya anigu ilaya anigu iisoo diray cali buu usoo diray falabistuhaa markaasaan xidhay buui facaraftu waxaan gartay buuhi alghadaba cadhadii baan fii wejihi nabiga wejigiisa ka gartay buui nabiga wejigiisa sal lay slam ayaan arkay buuhi oon ka dareemay inuu cadhaysan yahay markuu arkay anigoo xidhan maradii uu isoo hadiyeeyey ee xariirta ku jirta ama xariirta ahay fa qaala markaasaa wuxu uhi nabigu sal lay waslam innii anigu lam abcad ma aanan dirin ilayka adiga bihaa iyada litalbasahaa inaad xidhato darteed kuguma soo dirin ah, inaad xidhatood ku labisato kuguma soo dirin wa innamaa bacadtu waanu soo diray ilayka adaan kuu soo diray bihaa iyada litushaqiqahaa inaad kala jexjexdood kala googoyso darteed khumuran khimaaro bayna annisaa'i dumarka dhexdooda ayadoo khimaaro ah yaani hagoogyaal waa jamcu khumurkaasi waa jamcu khimaar khimaarka soomena soo mare ah, laa yaqbal allahu salaata xaa'idin ila bikhimaar waa kaan kusoo mara khimaarka marka la jamcinaya waxaa lagu jamciyaa khumur lagu jamciyaa ah, waxaan kuugu soo dhiibay inaad kala jeexdo oo aad ka dhigto hagoogyaal ama khimaaryaal dumarkana u qaybiso ee adugu inaad labisato kuguma talagelin maana muttafaqun calayh waxaan u tegi doonaa fii riwaaya bayna alfawaatim faadumooyinka inaad u qaybiso ayaan kuugu soo dhiibay wey adugu inaad ku labisato ma yaani waxa ay kutusi bay leeyihin in la iibsan karo ama hadiyad laysu siin karo shay weji in loo isticmaalana ay xaaraanta weji kalena loo isticmaali karo xalaal ah xariirta dumarkaagaa xidhan kara adiga inaad xidhatana waa xaaraam waxyaabaha sidaasoo kale laba wajiilehee labada wejiba loo isticmaali karo in laysa siin karoo la gadan karaa ayay ku tusi laakiin waa goorma waa marka wejigiisii shareecadu fasaxday loo isticmaalayo haddaad og tahay in wejigii shareecadu diiday loo isticmaali doonto mana u hadiyeyn kartid mana ka iibin kartid saas maanaa maalan dahab baad gadaysaa dahab baad gadaysa nin baa kaa iibsaday waxaad ogtahay ninkaasi inuu xidhan doono oo dhagahaba u duranba nin dhaguhu u duran yihiinoo dahab ugu jiraan baa ku yimi dahab baad gaddaa dukaan dahab baad joogtaa inuu kaa iibsanaya inuu isagu ku labisanayaad ogta ma ka iibin kartaa ah, maya walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan waay waa masaladii fuqahadu u yaqaanaan baycu اlcinabi liman yatakhiduhu khamran cinabka beertaada ka soo go'ay ama qamandidaba inaad ka iibiso inaad og tahay inuu khamro ka samaynayo ma bannaana leanna waa min baabi alicaana cala alimi waay ma bannaana markaasoo kale laakiin haddii aadan ogeyn weji xalaaloo loo isticmaalana uu leeyahay markaana aadan u badinaynin wejigii xaaraamtaa inuu u isticmaalayo waad ka gadi kartaa markaa walcudatu calayh isagaa mas-uuliyaddas kale marka ayib wa can anas ibni malikin radi allahu canhu yani markaasi waxaa la leeyahay xullatan siyaraa xullatan siyaraadaasi haddaan xariir ka wada dhignana waxaan leenahay yacni waxa weeyaan muxuu ahaayey waxay daliil u tahay inaan xariirta ragga loo ogolayn haddaan idhaahno xariir iyo dhar kaloo isku jiray ahaydna waan u tegi doonnaa markaa waxay noqonaysaa inuu xariirtu badnayd waxaan u tegi doonnaa xariirta wax yar oo ka mid a ah in la fasixi oo ragga loo fasixi dharka kale markay ku yartahay wax yar ay tahay qiyaasteedana waa utegi doonaa insha allahu tacala wacan anas ibni malikin radi allahu canhu anahu isagu ra'aa wuxuu arkay calaa ummi kulhuum binti nabiyi sal lla lay slam nabiga gabadhiisa ah wuxuu ku arkay burda xariirin a xariir maradeed siyaraa'a oo xardhan xariir ku xardhan ayib siyaraa'a ama xariir laga dherjiyo feedhaha ka joogta oo xariir yacani soocan ah ama siyaraa midabo kale leh oo yani midabo kaleeto iyo e, yani diilimo kale leh diilimo midab kale ah leh rawa lbukhaari baa wariyey wnasaa-iy wa abu daawuud xadiidka waxaa deliishanaya e, culimmada qabta dumarka inay xariirta u bannaantay soo ma xadiidkii horena sidoo kale waxaa deliishanaya culimmada qabta inay dumarka xariirta u bannaantay waana madhabljamaahiir ah, khilaaf waxaa ku jira shaadoo tabar daran ayaa ku jira masalada baabun fi ana iftiraasha alxariiri ka lubsihi wuxuu baab u yahay fi anna iftiraashi alxariiri xariirta goglashadeedu ka lubsihi xidhashadiisa inay la mid tahay maxaan ka hadallay hadda yacni xariirtii inaan ragga loo ogolaynayna ku labisan karin ayib haddaan gogol ka dhigto ka war oon sijaayad ka dhigto ama aan ka dhigto roog ka dhigto oon dhul ka dhigto ka war ma la mid ba mise la mid maaha wuxuu doonaya inu ku dhahdo waa isku mid maxaa daliilu ah <coughs> muxuu gooni ugu baabeeyey baa la inuu gooni u baabeeyo waxaa keenaya khilaaf baa masalada ku jira oo abu xaniifa iyo asxaabtiisa waxay leeyihiin waxa la diidan yahay waa uun labiskee laakiin haddaad goglato waa la ogolyahay dhib ma leh wuxu uhi nahaanaa waxaa naga wuu reebay wuxuu naga reebay rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam an nashraba inaan cabno fii aaniyati aldahabi waalfida fidada iyo dahabka weelashooda inaan ku cabnu nebigu naga reebay sal ly slam wa an na'kula inaan cunnana wuu naga reebay fiiha dahabka iyo fidada weelashooda dhexdooda inaan ku cunnana waa noo reebay waa naga reebay wa can lubsi lxariirina waa naga reebay xariirta xidhashadeeda wadibaaji iyo dibaajka a waa xariirta nooc ka mid ayib yaani oo oo oo saafi ah mise diibaajka waxaa kaloo yidhaahdaan waa maro eh, xariirtu ay kaga jirto dherarna ay ugu jirto ballarna ay ugu jirto maryaha oo marka la soo hayo oo la hagaajinayo marada ballacna waa loo soohaa dherarna waa loo soohaa marka ballacna way kaga jirtaa dherarkana way kaga jirtaa diibaajka taana culimada qaar baa ku fasira ayib wa can lubsi alxariiri wadiibaaj wa an najlisana wuu naga reebay inaan fadhiisanno calayhi xariirta korkeeda inaan ku fadhiisanno rawahu lbukhaariy baa wari waa madhab اljumhuur xariirta inaan laguna fadhiisan karin lana labisan karin khilaafan liabi xaniifa waasxaabihi wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu idhi nahaana nahaanii wuxuu iga reebay rasuulu llahi sl ly waslam can iljuluusi fadhiis fadhiisi cala almayaahiri lagu fadhiisto ah, mayaahirta korkeeda lagu fadhiisto maxaa la yidhahdaa mayaahirta waa jamcu miithara waalmayaahiru waxa weeyaan buu ihi tafsiirka cali baa iska leh waalmayaahiru mayaahirtuna qisiyun waay ah, waa xariir oo kaanad ahi tasnacuhu mid ay sameeyaan annisaa'u dumarku libucuulatihinna raggooday u samayn jireen cala alraxli rarka korkiisayna ugu samayn jireen kalqataa'ifi sida qadiifadaho kale oo min alurjuwaani ah, oo min alurjuwaani ah eh, muxuu ahaayey eh, eh, dhogor yani guduudan min alurjuwaani kalqataa'ifi oo min alurjuwaani ah dhogor guduudan laga sameeyey ama min alurjuwaani aad u guduudan midda aad u guduudan ah inta waa la yidhahda urjuwaankaasi waxaa la yidhaahdaa assuufu alaxmar dhogorta idaha ee guduudka ah midab guduudan marka la mariyo urjuwaan waa la yidhahda waxaa kaloo la yidhaahdaa min alurjuwaanidaa waxay ku fasireen culammadu waa guduudka laftiisa waa guduudka laftiisay ku fasiraan ama guduudka aad u daran bay ku fasiraan saasay noqon macnaha mayaairtaasi marka waa jamca jamcu miithara waxaa laga soo qaatay min alwithaara waana jileeca iyo dabacsanaanta la yidhaahdaa alliin waancumaa la yidhahda saas way macnaha ayib sida uu cali bn abi aalib ku fasirayna waa madhab waana midda uu ibnurajaxaya shawkani qisiyiga miiaradaan dhihi lahaa macaani kalena culimmada qaar baa ku fasira laakiin kan cali bn abi aalib ayaa awlaysan buu leeyahy maxaa yeele waa saxaabigii xadiidka warinayay cali bn abi aalibna hadda waa yani waxa weeyaan dhankiisa kale cilmi iyo luqadii carabiga iyo waxyiga iyo raggii uga aqoon badnaa buu ka mid ah tafsiirkiisu marka wuxuu leeyahay meel loo dhaafo ma leh waalmayaairu qisiyun waay waa xariir oo kaanad ahi tasnacuhu nisaau dumarku kuwa sameeyey libucuulatihinna raggooday u samayn jireen cala araxli raxligu waxa weeye waa waa waa waa kooraha kooraha geela iyo fardaha iyo marka la fuulayo shayga la kor saare ee ruuxa fuulayana uu sii kor fuulo ayaa la yidhahdaa raxliga marka koorahaas ayay ragga u dul saari jireen dumarku markaasuu ku fadhiisanaya si una u qabanin kooruhu ruuxa ku dul fadhiyo suusan u qabannin oo markuu la socdo faraska iyo geeliyo markay la socdaan inuusan qabanin ayay ugu samayn jireen halkaasaa la saari jiray marka miyaairta martaasaa la yidhahdaa qisiyun kaana tasracuhu lnisaa'u libucuulatihinna cala alraxli reer yacni kooraha kolkiisa ama reeryada korkeeday ugu samayn jireen kalqataa'ifi xaaluu la mid yahay sida qadiifadaha oo kale oo min alurjuwaani yacni waxa weeye dhogor guduudan ka samaysan ama ka ahaada rawahu muslim baa wariyo wanasaa-iy iyo nasaa-i baa wariyo meeshaa marka yani nahaa can iljuluusi nahaanii can iljuluusi cala almayaahir maxay kutus yani xariirta illa mayaahirta waa nooc xariira soo ma xariirta korkeeda inaan ku fadhiisto ii diiday waa oo laga dhigto kooraha waxa la saare ee lagu dul fadhiisto taasuu nabigu loo diiday bur ii diiday buri sal lla slam cali hadduu u diidayna dee ummaddana waa loo diiday ummaddana waa loo diiday qisihigaasi marka waxa weeye yani waxa weeyaan waa waa xariir khaalisa waxaa la yidhaha hiyaabun mudallacatun bilxariir tucmalu bilqisi baa la yidhaha bilqasi qasigaasi waa meel waxa la yidhaha masar ku taalla oo xeebta ah oo xariirta noocana lagu samayn jiray halkaasaa marka loo tiiriyaa inta badanna dharka magacyihiisa meeluhu ka soo baxaa loo aaneeyaa saasay leeyihin macana ayib baabu ibaaxati yasiiri dalika kaalcalami wاlruqca wuxuu baab u yahay ibaaxati yasiiri daalika arrinka aan soo sheegnay kiisa yar bannaanidiisa kaalcalami sida calaamadoo kale waaruqcati iyo kabmada oo kale meesha karinta la saaray meesha go'da marada meesha ka go'da karinta yaree lagu kabo ayaa ruqcada laga wadaa ama maradii oo go'day baa meel lagaga kabay oo ruqco yar waay ama meehe waa calaamad yaroo maga ku taalla marada ku taal wixii sidaasoo kaleo xariir ah inay bannaan tahay buu baabu yahay yaani ibaaxati yasiiri daalika xariirtaan ka soo hadlaynay waxeeda yareen badnayn inay iska bannaan tahay hadday marada ku jirto oo maalan inay calaamad iska tahay oo kaleeto calam yaani waxa weeyaan waa lagu waa lagu naqshadeeyey maalan marada ayaa lagu xardhay waa lagu naqshadeeyey korkeeda calaamadahaan bay saa isaga tahay ama ruqco weeyaanoo marada ayaa lagu sagsaagay sagsaag baa looga dhigay ama ma ahee meel go-an oo marada ka mida ah lagu kabay rucada taana la odhanaysa mana wixii sidaasoo kaleo iska yar inuu bannaan yahay marka can cumara radi allahu canhu ana rasuula llahi sal lla slam rasuulku naha wuxuu reebay can lubuusi alxariiri xariirta xidhashadeeduu reebay ilaa haakada ilaa intaasoo kale mooye a ah, intaas muxuu ka wadaa marka wa rafaca wuu taagay lanaa annaga rasuululahi sal alay waslam wuxuu noo taagay isbacayhi labadiisa farood alwustaa midda dhexe iyo wasabaabata iyo murugsatada wa dammahumaa markaasuu isu dumay yani markuu lahaa ilaa haakadaa sidaasuu nebigu uri sl ly slam yani sabaabadu waa farta laysku caayo markaad ruuxa u hanjabayso ama aad yani guulguulayso ama aad u dhaaranayso soo saas lama dhaho sabaabaa la yidhahdaa marka musabixana baa la yidhahdaa macaani fara badan bay leedahay marka fartan oo la yidhaahdo muxuu annagoo aan u naqaano murugsato iyo farta dhexe labadaasuu isku lamaaniyey markaasuu wuxuu idhi ilaa haakadaa xariirta xidhashadeeda wuu reebay lama ogola ilaa haakadaa sidaasoo kale mooye maxaa laga wadaa yacni intaasoo kale wax dhan hadday marada ku jirto xariir a dhib ma leh ama ballac ha ugu jirto ama dherar ha ugu jirto ama ha ku baahsanaato ama hal meel keliya ha ku urursanaato mushkila male laakiin haddayna qiyaastaa ka badnayn dhib male wa muttafaqun calayh wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan naha wuxuu reebay nebigu sal lla ly slam can lubsi alxariir xariirta xidhashadeeduu reebay ilaa mawdica isbacayni laba farood meeshood mooye aw alaatin ama afar ama saddex farood meeshooda mooye aw arbacatin ama afar farood meeshooda mooye meel ay yaani ay dhigmi karaan oo la eg mooye rawa waxaa wariyey aljamacatu baa warisay ila albukhaariy wazaada wuxuu ziyaadiyey fiihi xadiidka dhexdiisa axmedu axmed waa abu daawuuda wa ashaara nebigu wuu ishaaray bikafihi kafkiisuu ku ishaaray ah, yani waxa weeye xidhashada xariirta wuu reebay ilaa mawdica isbicayni laba farood saasuu u tilmaamay aw alaatin saasuu u tilmaamay saddex buu ka dhigay aw arbacatin afar sidaasuu u tilmaamay aw arbacatin yani riwaayada axmed iyo abu daawuud wa ashaara bikafihi saasuu ka wada yani markuu laba sheegay wuu fartuu ku ishaaray faruhu ku ishaaray markuu saddex sheegay sidoo kale markuu afar sheegayna sidoo kale wa ashaara bikafihi sidaas ayb xadiidkani wuxuu daliil labadan xadiid waxay daliil u yihiin waxaan u jeedaa xadiidkani wuxuu daliil u yahay inay qiyaastaasi bannaan tahay oy dumarka iska daa iyagu way u wadu bannaan tahay xariirta khaaliskaaba u bannaane laakiin raggii baa laga hadlaya ragga inay u bannaan tahay mara xariir ah oo qiyaastaasi ay ku jirto afar farood ugu badnaan ayib afartaa farood marka ama sida sagsaag oo kale ha lagu sagsaago ama ma ahe ha lagu naqshadeeyo ha lagu xarxardho ama maradaba eh, muxuu ah, ha lagu sameeyo ha lagu sooho oo gudaheeda ha ku jirto ama hal meel ha ku urursanaadeen ama marada haku ha ku kala baahsanaadeen kulli waa isku mid macna ayib waxaan iyadana kala qaad lahayn ama irbad ha lagu talo ama maradaba asal ahaanteeda ha ka mid noqoto sidaa iyada ah waa madhab madhabuljumhuur qiyaastaasi wixii ah oo xariira inay bannaan tahay waa madhabka jamaahiirtu ay qabaan waana sida saxiixa wey sida xadiisku tusay wa can asmaa annaha iyadu akhrajat waxay soo saartay jubbata tayaalisatin a jubbad oo mara jubbad qallafsan tayaalisadu waa jamcu taylasaan taylasaad kale waxaa la yidhaahdaa waa maro qallafsan oo kakan marka waxaa laga wadaa akhrajad waxay soo saartay jubbata tayaalisatin qallafsanaan iyo kakanaan jubbadeed jubbad kakan oo qallafsan bay soo saartay jubbaddaasoo caliyaha korkeeda uu ahaaday labinatun a labinatun uu ahaaday shibrun oo taaka ah labinada af soomaali kuma aqaano waxaase la yidhaahdaa marada marka madaxa la gooyo oo meeshii madaxu geli lahaa la jaro inta la laabo soo layskuma tolo tolmadaasi adag ee marada laysku laabay ee loogu talagalay inaysan dilaacin ayaa waxaa la yidhaahdaa labina la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa galuusyadu meesha ay fuulaan ayadana marada waa la adkeeyaa soo maha oo iyadoo labanlaaban baa laysku tolaa markaasaa waxaa la yidhahdaa iyadana labinaa la yidhahdaa marka idinka soomaali u sheega qoladii dharka toli jirtay qolyaha ah, dharka tola ilaan luuqad walba mogtay dad baa iska leh dad baa aada u yaqaan marka qaybtaasi marada waxa la yidhahda ma aqaano labinadase saasaa la yidhahda macnaha markay dharka ku saabsanta ayib calayhaa labinatun ay tahay yacni waxa weeyaan qaybtaasi ama gabalkaasi galuusyadu fuulaana iskor saareenee laysku tolay shibrun oo taaka ah taasoo min diibaajin diibaaj ah inta yartay muxuu ahaay laaban ee iskor saaran baa diibaaj ah kaasoo min diibaajin ah kisrawaaniyin taasoo kisra loo aaneeyey ama kisra loo tiiriyey kisra waxa weeye nisbatun ilaa kisra wey boqorkii furs ah, maryihii uu kisra ka soo jeedo furs xaggeeda lagu samayn jiray ah saasaa laga wadaa macana ilaa waata hadda soo tilmaanayo maryaha waddamada lagu sameeyo iyo meelahay ka soo jeedaan baa loo nisbayn jiray saasaa laga wadaa min dibaajin oo xariirta nooc ka mid ah kisrawa kisrawaaniyin oo kisra loo aaneeyey xagga loo tiiriyo kisra iyo furus xaggeeda ka yimid ayib wa farjayha yacni maradaasoo yacni jubbaddaas wa farjayha walxaal farjayha dilaac labadeeda dilaacna makfuufayni ay yihiin kuwa la afmeeriyey bihi diibaajka lagu afmeeriyey makfuufka waxaa la yidhaahdaa marada e, faraqeeda ee ayaa iyadana waxaa lagu wareejiya ama iyadaa la laabaa ama maro kale inta lagu dhajiyaa lagu tolaa si ayna iyaduna u dilaacin maalan e, shaatigoo kale ama qamiiskaoo kale ama sarwaalladoo kale meelaha fiidda gacmaha fiidooda lugaha fiiddooda meesha maradu ku dhammaanayso ayaa lagu wareejiyaa yacni ama sagsaag baa lagu wareejiyaa ama mara kalea lagu wareejiyaa ama iyadaa laysku laabaa taa waxaa la yidhahdaa ma yaani waxaa la yidhahdaa makfuuf baa la yidhahdaa saas way maanaa marka waxaa laga wadaa wafarjayha labada meelooday ka dilaacsan tahayna makfuufayni kuwa lagu afmeeriyey wey ama lagu wareejiyey bihi diibaajkaa lagu wareejiyey meelaha maradu ay ku dhammaato o dhanna waxaa lagu afxidhay oo afka lagaga wareejiyey diibaajka ayib farjaynka wanaasoon soo marnay furuujka ama farjaynku waa meesha maradu ay ka dilaacsan tahay oo xagga hore ah ama xagga dambe ah marada dhammaadkeedana soomaalidaan arkin maryaha qaarkood marka la tolayo oo laga yaabo ruuxa inay cidhiidri ku noqoto markuu ruuxu soconayo soo gadaalna lagama furo marna holay lagama furo furuujkaasaa la yidhi marka furuujka ama farjiga marada taasaa la dhaha farju thawb waa dilaacaas ama xagga hore ah ee hoose ama xagga dambuu marmar noqdaa saas way maanaa ayib marmarna waaba lagu xaragoodaaba fa qaalat markaasaa waxay tidhi haadihi tani jubbatu rasuuli lahi sal lay slm waa nabiga jubbadiisi kaana wuxuu ahaa yalbasuhaa mid xidha nabigaa xidhan jiray bay tidhi markay soo saartay asma asma binti abi kaanat waxay ahayd middani cinta caaishata caaisha agteeday ooli jirtay caaisha ayay ag taallay falammaa goortii qubidad la oobsaday caaishatu caaisha markii la oobsaday way caaisha dhimatay qabadtuhaa aniga ayaa qibdooday ilaya qabad qabadtuhaa waan qibdooday ilaya xaggayga xaggaygaan u qaatay wey macnaha anaa qaatay oo guddoonsaday oo la wareegay wey qabadtuhaa waan waan la wareegay ilaya xaggaygaan ula wareegay fa naxnu anagu naqsiluhaa waanu dhaqaynaa waxaanu u dhaqnaa lilmariidi ruuxa xanuunsanay nastashfii xaalaan caafimaad raadinayno bihaa iyada maadaama maradii nebiga ay tahy caaishana haysan jirtay caaisha markay ka dhimatayna anigu aan la wareegay ilaa iyo hadda ruuxa xanuunsanayaan u dhaqnaabay tahy biyaha ka baxay baa marka lagu daaweeyaa dadka rawahu axmed baa wariyey waa muslim ayb walam yadkur muuse sheegin muslim lafda shibri lafdigaa shibrigaa muslim ma warin macnaa waxa weeyaan calayha labinatun shibrun soo maha shibruntaa bukhaari baa iska leh waxaa dhihi lahaa axmed baa iska leh axmed baa iskale leh muslim lama warinin walam yadkur lafda shibri laba siyooba marka waa loo xarakeeyaa calayhaa labinatu shibrin oo in laysu idaafeeya in la kala gooyana waa la samayn karaayo calayha labinatun shibrun oo sifa isu ah saana waa loo kala jari karaa ayib xadiidkani marka yacni wuxuu wuxuu u keenay jubbaddaasi nebigu sal lla alay slam uu xidhan jiray diibaaj baa ku jiray soo saas ma diibaaj baa ku jiray xaggee buu kaga jiray meelaha fiidaha ah baa lagaga afmeeriyey makfuufayni bihi maradu meeshay ka dilaacsan tahay jubbaddu meeshay ka dilaacsan tahay halkaas baa afka lagaga meeriyey oo lagaga tolay xariir marka xariir maro qayb xariiri ay ku jirto buu nebigu xidhan jiray oo weliba uu ka dhintay nebigu salawaatu rabbi wasalamu caleyh maxay ku tusi marka waxay ku tusi xariirtaa uu nebigu marada uu xidhanayo jubbaduu xidhanaya xariirta ku jirtay kama aynan badnayn afar farood soo ma mar haddayna ka badnaynna waa qiyaastii ragga u bannaanayd waay saasaa marka uu deliishanayaayo xariirta yareen intaa ka badnayn inay ragga u bannaantahay nebiguna qabi jiray isagoo xidhana uu kaga dhintay salawatu rabbi wasalamu aleyh kadibna caaisha la wareegtay wa can mucaawiyata radi allahu canhu qaala wuxu uhi naha wuxuu reebay rasulu llahi sal ly waslam can rukuubi nimaari shabeellada fuulitaankoodu reebay waxaa laga wadaa can rukuubi juluudi nimaar waa jamcu namir shabeellada hargahooda fuulitaankoodiiyo ku fadhiisigoodu nebigu reebay sal ly slam ayib waynu soo marnay sooma horaan usoo marnay xadiidka wa can lubsi dahabi ama masaladaa usoo marnay dahabka xidhashadiisana nebigu waa reebay ilaa muqatacan inuu yahay mid googo-an mooye a mid googo-an oo gabalgabal ah oo yar yara inuu yahay mooye dahabka oo iswata xidhashadiisana nebigu waa reebay sal lay slam rawa waxaa wariyay axmed wa abu dawuud waannasaa'i sanadkiisa waxaa ku jira xadiidkan cancanatu qataada oo mudallis ah waxaa kaloo iyadana ku jirto cillo kale ah yaxya bnu abi kaiir baa khilaafay oo sanadka wuxuu geliyey nin oo majhuul ah laakiin xadiidku cilladaha haba qabee wuu sugan yahay oo mutaabaco uu leeyahay yani xadiid wuxuu leeyahay dariiq kale oo uu ku xoogaysanayo sida uu sheekh albani caleyh raxmat ullah silsila daciifa iyo saxiix abi daawuud labadaba uu ku sheegay saas way macnaha wuxuuna ku imaanayaa xadiidku raqamka afar kun toddoba boqol iyo labaatan iyo laba bilmunaasaba saxiixu saxiixuljaamici sagiirka xadiidka markuu ku keeno sheekhu nahaa can rukuubi الnimaar wa can lubsi dahabi ilaa muqaacan saxiixu saxiixuljaamici sagiirkana wuu ku keenay laakiin saxiixu ljaamic sagiirka wuxuu kuu ixaalaynayaa oo kuu dirayaa daciifada daciifada marka raqamka meeshaa ku yaalla waa afartan iyo toddoba keliya saxna maaha nambarku waa khaldan yahay wuxuu sax ku yahay afar kun iyo toddoba boqol iyo labaatan iyo labuu ku yaallaa xadiidka oo kaga yaallaa silsila daciifa marka in ruuxii haysta saxiixuljaamic sagiirka raqamkaa uu saxdo ayaa fiican ayib axaadiistaasi wuxuu waxay leeyihiin xadiidkaasi culimmadu wa can lubsi dahabi ilaa muqaacan halkaas ayaa culimmadu marka isku khilaafayaan dahabka yaa loo diiday ilaa kiisa gogo-an mooye waxay leeyihiin alimaamu alkhaaabi iyo ibnu raslaan iyo waxay leeyihiin cidda loo diidan yahay dahabka ilaa kiisa googo-an mooye waa dumarka maxaa yeele aslan raggaba kiisa googo-an iyo kiisa isku yaalla toona ragga looma ogolayn amaa qaybtan dambe xadiidku waxay ku saabsan tahay dumarka dumarkiiba waxaan loo ogolayn dahab fara badan oo isku yaalla oo muxuu ahaaye iska kayd ballaadhan ah leanna nooc oo khuyalaa iyo idaacatlmaal iyo wax badan baa ku jira xoogaa ay isku qurxiyaanoo googo-anoo ama dhega ah ama katiinad ah ama muxuu ahay wax saasoo kale googo-an mooye laakiin dahab dhan oo ishaysta waa reebay nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh taasaa macnaha ay ku fasirayaano waxay ku saabsan tahay bayna dumarka ayay ku saabsan tahay manaa ayib baabu lubsi alxariiri lilmariid intaasoo axaadiistaa marka dhammaantood waxay kutusayaan in eh, muxuu ahaaye xariirta wixii aan afar farood ka badnayn ay marada ragga ku jiri karayso sidaan waa sida jumhuurtu qabta saan soo tilmaanay macana fadal shaadan ana nabiya sal alla alay wasalam rakhasa wuxuu cabdiraxmaan ibni cawfin wuxuu u ruqseeyey wazubayrin iyo zubayr ibnu cawaam wuxuu u ruqseeyey zubayr ibnu cawaam fii lubsi alxariir xariirta xidhashadeeduu nabigu u ruqseeyey sal lla alay slam oo u ogolaaday lixikatin darteed lixikatin cadho darteed ayuu u ogolaaday taasoo kaanad ahayd bihimaa labadooda ahaydoo ku sugnayd kaanat bihimaa labadooda ku sugnayd xikadu waa cuncunka jidhka wixii layska xoqa la yidhaha yacni cuncunka ama cadha ha noqoto ama ha noqoto bahalkan la yidhahdo isnadaamiska isnadaam la yidhahdo sonisnaan lama dhaho a yacani eh, cudurkan ku dhaca jirka la xoqo maxaa kaloo la yidhahda ya cadhada ah. a saas eh, ha cadhada iyo isnadaamiska iyo soomaali kale hadaad u haysaanna wa ayib lixikatin oo kaanad ahayd bihimaa labadooda ku rawahu ljamacatu baa warisay ilaa ana lafda tirmidiya laakiin tirmidi lafdigiisu waxa weeye ana cabdiraxmaan bni cawf wazubayra iyo zubayr shakawaa way sheegteen ila alnabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama waxay u sheegteen alqamla baashii injirta la dhihi jiray injir baa jirkooda nafta u keentay oo iska kari waayey markaasay nebiga sal lla alay waslam u sheegteen inay injir iska kari la'yihiin waa isku midoo injirtu iyadaa cuncunka keenta soo ma marka cuncunka sababta keenaysana waa injirtan fa farahasa markaasuu nebigu ruqseeyey lahumaa iyaga fii qamiisi alxariiri qamiiska xariirta dhexdiisa inay xidhan karaan buu nebigu u oggolaaday u ruqseeyey oo u idmay fii khazaatin duulaan dhexdeed ayuu u idmay oo lahumaa labadooda u sugnaatay ah, duulaan ay labadooda ku jireen oo nebiga la socdeen ayaana arrintaasi ay dhacdo loogu ruqseeyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa oo laga faa'iidaysanaya in haddii xaaja timaado ama daruura timaaddo oo ruuxuu ka maarmi waayo xariirta inuu xidhan karo xaaja timid xaajada iyo daruuradu way kala xoog badan yihiin daruuradu waa wixii wax loo noqonayo xaajaduse waa wixii cidhiidhi la gelayo marka hadda tani xaaj daruuro mehe waa xaajo maxaa yeele cuncunka jidhku xubinna u gu'i maayo loona dhiman maayo laakiin ruuxii waa ku waa ku dhibaatoonaya soo ma marka wixii xaaje ee looga maarmi waayo xariirta markaasi ruqso way bannaan tahay ee lagu daaweynayo waa daawo ahaan markaa wixii daawo looga maarmi waayo waa sidaana waxaa qaba jumhuuru ahlilcilmi iyagoo xadiiskan daliishanayaba waxay leeyihiin xariirta haddii daawo ahaan ama yani looga maarmi waayo keento xaaje keento way bannaantahay bay leeyihin oo ragga way u bannaanaanaysaa ama daruura hadday timaadana waaba ka sii xag jirtaa waxaa kaloo laga faa'idaysan jileeca inuu daaweeyo cuncunka jidhka taana waa laga faa'idaysana xadiidka macnaha ayib waxay ilxaaqinayaan ooy arrintaa haleeshiinayaan culimmada qaar ka mid a ee hadda cuncun jidhka ah iyo muxuu ahaaye injir iyo wax dhibahaya darteed baa loogu ruqseeyey wixii sidaas oo kaleoo la midana waa looga qiyaas qaadan bay leeyihin ee khaas kuma aha baabu maa jaa wixii mid baabuu yahay fii lubsi alkhazi khaziga xidhashadiisa ayuu wixii ku yimid iyo wamaa iyo wixii la sameeyey oo la soohay min xariirin xariir xaggeed iyo waqayrihi a wixii la soohayo xariir lagu soohay ama xariir kayrkeed lagu soohay a yacni khazigaasi aad baa laysugu khilaafsan yahay macnihiis khaziga maxaa laga wada ayib khazigaasi sida uu leeyahay alxaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah tafsiirkiisa waxa u fiican buu leeyahay in la yidhaahdo waa maro ee dherarkeeda iyo ballaceedaba xariir lagu tolay ah, waxaa la yidhahdaa min xariirin wa laxmatuhaa ama luxmatuhaa min xariir sadaaga waa u tegi doonaaye sadaagu waa tolmada marada loo tolo dherar loo tolo ah, yaani eh, muxuu ahaayey liilamadeeda isdaba maraya ayaa qaarna waxay u jeedaan kor oo toos yihiin qaarna way daba marayaanoo waxay aadayaan ballac bay aadayaan saasay marka isu dhaadhaafayaan qaar waa kor qaarna waa dhinac kuwan marka ballaca aadaya saa marada u wareegaya ayaa waxaa la yidhaahdaa luxma la yidhahda kuwa kor aadayana waxaa la yidhaahdaa sadaa baa la yidhahdaa waana u tegi doonaa marada marka yacni liilankeeda korena xariir baa raacsan liilankeeda ballaca aadayna xariir baa raacsan khasiga kaa in la yidhaahdo ayuu ibn ibn ibnu xajar caleyh raxmatullaahi uu rajaxaya saasaa xoog badan buu leehay qaarna waxay leeyihiin buu hi culimada qaarkood ku fasireen waa maro la soohay ama la sameeyey oo xariir iyo dhogor ka wada samaysan iyo wax kaloo laysku daray xariirtu marka xariir khaalidsa ma ahe xariir iyo shay kaloo isku jira wa ayib qolana waxay leeyihiin asalkeeda waxaa laga keenay baalkan la yidhaahdo muxuu ahay baalkan bakaylaha arnabka agram arnabka ama bakaylaha kiisa lab dhogortiisu aad bay u jilicsantaa la dhaha dhogorta bakaylaha kiisa lab maro laga sameeyo ayaa khaziga la dhahaa halkaana qola la aado khaziyow marka meel la saari waayo saas way macanaha meel laysla waafaqsan yahay oo la saaro ma jirto qaar xariir bay saareen qaar waxay liin wuu isku jiraa qaar waxay liin mahe waa dhogor waa haakada saas way marka xidhashadiisa iyo wamaa nusija wixii la sameeyo la soohay min xariirin wahayrihi iyo xariirta hayrkeed can cabdillahi bni sacdin can abihi sacdin qaala wuxuu idhi ra'aytu waxaan arkay rajulan nin ayaa waxaan ku arkay bibukhaara bukhaara ayaan ku arkay ha waa barigaas waa dhulkii macnaha dhulkan hadda ruushku xukumi jire muslimiinta muxuu ahay ka madax bannaanaaday ra'aytu waxaan arkay buuhi rajulan nin ayaan bibukhaara ku arkay calaa baqlatin isagoo baqal korkeeda ku sugan baydaa oo cad calayhi korkiisa xaal ay tahay cimaamatu khazin cumaamad khazi ah sawdaa ah oo madow khaziga marka maxariir baa dihi mu isku jiraa ma bakaylo yani dhogortii baa laga sameeyey tafaasiirtii baa gelaysa cumaamata khazin oo sawdaaa madow fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ninkii aan arkay kasaaniiha waxaa i siiyey maradan oo i marasheeyey yani cumaamadan rasuululahi sal lay waslam ayaa i marasheeyey rasuul alle ayaa i siiyeyoo maradan yani waxa wey aanay ka soo jeedaa wa ra waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey walbukhaariyu fii taariikhihi buu isaguna ku wariyey ah, xadiikaasi ma sugna kadalika tirmidi iyo nasaa-i baa soo saaray fi lkubraa sanadkiisa waxaa ku jira sacad ibnu cuhmaan alraazi oo laoo ka wariyey wiilkiisa keliya ka wariyey saas daraaddeed waa majhuul ah, waa majhuul ninkaas ayaa ku jira sanadka saas daraaddeed buu shekh albani caley raxmat uu leeyahay daciifu lisnaad sanadkiisu waa daciif ma sugna wuxuu sheekhu yidhi marka waqad saxa wuu asaxay lubsuhu xidhashadiisu khaziga xidhashadiisu wuxuu ka asaxay can hayri waaxidin hal wax ka badan oo min asaxaabati saxaabada ka mida ridwaan ullahi calayhim saxaabo hal ka badan oo fara badan ayay ka sugan tahay inay khasiga xidheen saas way macanaha alimaamu abu dawuud caleyh raxmat ullah ba wuxuu leeyahy waxaa xidhay labaatan saxaabada ka mida iyo ka badan baa xidhan jiray ibnu abi shaybana wuxuu ka soo guurinaya daa'ifa min asaxaaba iyo weliba taabiciintii ardadooda ahaa qaar badan oo ka mida marka waxay ku xidhan tahay khasiga macnihiisu muxuu yahy hadday noqoto waa xariir khaalis ah xidhashadiisu inaysan bannaanayn waan soo marnay saxaabada qaar ka mid ah xidhan jirayna xujo ma noqonayso laakiin waxay faa'iidaynaysaa inay xoog badan tahay khasigu inuusan ahayn xariir khaalis ee uu yahay ama maryo kale iyo noocyo kale oo dharka ka mid oo xariiri ku jirto ama maryo kaleoo nooc kale ka samaysan way khasigu saasayna saxaabadu ku xidhan jireen ee xariir ma ah halkaas in la maryo way macanaha ayib wacan ibni cabaasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi inamaa nahaa wuu uun reebay rasulu sal lay slam can thawbi maradii ayuu reebay almusmati can thawbi maradii buu reebay almusmati ee muxuu ahaayey yani ahayd xariirta khaaliska ahay oo min min qazin ee khazin xariir ah abi daawuud waxaa min xariirin abuu qoraya marka muxuu idin qoraya min qazin muu idin qoraya ay min xariirin Ah. musmadkana waxaa la yidhaahdaa waa marada iyada oo dhan xariirta ah ama iyadoo dhan hal midab leh ama iyadoo dhan hal nooca ayaa waxaa la yidhahdaa musmad wax ku jira iyo wax taaraxa ma leh ah. marka nebigu wuxuu reebay can ithawbi almusmad marada aan la tarrixin oo min qazin xariirta ah taa unbuu nebigu reebay sal lla alay waslam ayib qaar ibn cabbaas wuxuu yidhi ama sada ama sada sada thawb marada teeda xariirta yacani waxa weeyaan kor loogu tolay waalcalam iyo calaamadda calaamadda iyo xararka ku jira marada falaa naraa ma aragna buuhi bihi isaga ba'san wax dhiba uma aragno sadaas omaynaan soo sheegin hadda sada thawb waxaa la yidhaahdaa saan horeyba usoo tilmaanay waxaa la yidhaahdaa waa muxuu ahaayey waa waa marada kor kor u tolan waay yaani dherarkiiyo kor u tolan waay luxma cagsigeedaa maanaha ayib wuxuu leeyahay marka tolmada oo taagan maamad maa mudda tuulan fi nas nasji baa la yidhaha ah. wixii yaani dherar loo taago kor iyo dherar loo taago oo soohdidda ah marada marka la hayo wixii dherar loo taago oo kor aada ayaa waxaa la yidhaahdaa sadad thawb la yidhahda wuxuu leeyahay marka wixii sidaasoo kale ah oo xariir ah oo marada kor u aaday oo dherarka dherar ahaan ugu tolan ama calaamad iyo xarar iyo sagsaag meel kaga jiraay wax dhiba uma aragno irtaa iyada falaa naraa ma aragno bihi isaga ba'san wax dhiba rawa waxaa wariyay axmed wa abu daawuud sanadkiisu xadiidkani wuxuu ku wareegayaa nin la yidhahdo khusayf ibnu cabdiraxmaan aljazari waana daciif laakiin xadiidka waxaa wariyey axmed iyo xaakim baa wariyey weji kaley ku wariyeen ama ariiq kale oo saxiixa ah. saas daraaddeed baa imaamu albayhaqi caleyh raxmatullah xadiidka markuu soo saaray kadib wuxuu yidhi isnaaduhu saxiix sheekh albaanina wuu saxiixinaya a wuxuuse ka soo reebaya jumlada dambe oo ah ama asada waalcalam falaa naraa bihi ba'san jumladaasi wuxuu leey shaahid ma leh waa daciif intaa dambe waa daciifo wax u markhaati kaco xoojiyaan loo haynin amaa xadiidka qaybtiisa hore oo ah nebigu nahaa cani thawbi almusmat intaasi shaahid bay leedahay saxiixa way xoogaysanaysaa marka oo yani waxay noqonaysaa saxiix buu noqonaya macanaha xadiidkaasi wuxuuna faa'iidaynayaa waxa la reebay ee xariirta ah ee nebigu nahiyey inay tahay xariirta khaaliska ah amaa xariirta lagu dhex jiro ee ama ay dhogortu ku jirto ama cudbiga iyo suufka la dhex geliyey taasi way bannaan tahay ayadana waxaynu soo marnay qiyaasta bannaani waa qiyaasta dhan ugu badnaan afar farood somaynaa soo marin xariir iyo wax kaloo isku jira hadday yihiin xariirtu waa inaysan ka badnayn afar farood ka badnayn baynu soo marnay iyada saasay marka xaadiistu ay isu fasiraysaa isu waafaqaysaa wa can caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi uhdiya waa la hadiyeeyey lirasuuli llahi sal lla alay waslam rasuul alle waxaa loo hadiyeeyey xullatun baa loo hadiyeeyey makfuufatun oo muxuu ahaayey fiidaheeda lagu wareejiyey bixariirin xariir lagu wareejiyey imaa sadaaha a dherarkeeda in lagu wareejiyey wa imaa luxmatahaa in lagu wareejiyey ama ballaceeda in lagu wareejiyey a ma ballac ahaan baa loogu wareejiyey mise loogu wareejiyey oo loogu tolay mise dherar ahaan fa arsala markaasuu diray buu yidhi bihaa iyada ilaya anigu nebigu iisoo diray sal la alay slam fa ataytuhu markaasaa nebiga u imid ah, maradii nooca ahayd buu iisoo diray ee xariirtu ku wareegsanay ku afmeersanayd markaasuu iisoo diray faqultu markaasaa waxaan ihi ya rasul alla rasuulka ilaahay maa asnacu maxaan ku sameeyaa biha iyada albasuhaa miyaan xidhaa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly sl laa maya xidhan walaakin ajcalhaa waxaad yeeshaa khumuran khimaaryaal iyo hagoogyaal uga dhig bayna alfawaatimi faadumooyinka dhexdooda ah, dhowrka faadumo ee kugu wareegsan khimaaro uga dhig iyo hagoogyaal rawahu ibn maajah baa wariyey waxaa saxiixiyey sheekh albani muslimna wuu u tiiriyey oo muslim baa wariyey buu le macnaha ayib xadiidkani waa kii aan soo marnay buu la mid yahay fawaatimtaa waxaa laga wadaa saddex faatimo oo cali bni abi aalib ka ag dhowayd midi waa faatima bintu rasuuli oo xaaskiis ahay soo ma midina waa faatima binti asad oo hooyadii ahayd midina waa faatima binti xamza soo ma xamzat bn cabdilmualib cali muxuu ahaa ya soo adeer uma ahayn a ah. adeerkii baa marka dhalay gabadhan kale oo isagay la nooleed marka muxuu yahay adeer buu yahay soo ma may maxay ilma adeer ba ilma adeer ha a saas marka saddexdaa gabdhood wey saddexdooda saddexduba faadumaa la wada dhahaa marka saddexdaa faadumo u kala googooyo mid walba hagoog uga dhig buu nabir sal ly slam ee adugu ha saasaa faadumooyinka marka laga wada wacan mucaawiyata qaala wuxu uhi qaala rasuulu sal ly slam rsulku wuxu uhi laa tarkabuu fuulina alkhaza khaziga ha fuulinoo ha ku fadhiisanina yaani shaygaad gaadiidka ku fuulaysaan oad ku fadhiisanaysaan ha ka dhigina wala nimaara a shabeelka haraggiisana isagana ha ku fuulinoo ha ku dul fadhiisanina ra waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey sanadkiisu waa saxiix sida uu sheekh albani caleyh raxmat ullahi silsila daciifana ku tilmaamayo sidoo kaleeto saxiixuljaamic sahiirna uu ku tilmaamayo laa tarkabu lkhaza khazigaasi waa marka la yidhahdo marka waa xariir saas mana ayb waana markuu saafin noqdo wy mana waan cabdiraxmaan ibni hanmin qaala wuxu uhi xadaanii waxa ii warramay abu caamir aw amase abu malikin alashjaci annahu isagu samica inuu maqlay annabiya sal alla alay waslam oo yaquulu leh layakuunanna waxaa ahaan doona min ummatii ummaddayda xaggeeda aqwaamun ba ahaan doona dad yastaxilluuna oo xalaalaysan doona alkhaza xariirta xalaalaysan doona walxariira iyo xariirta ah, mid bay markaa noqonaysa ayib walkhamra iyo khamrada walmacaazifa iyo aalaatu lahwiga ah, aalaadka lagu ciyaaro muusiga iyo waxyaalaha la tumo iyo durbaanada mxuu ahaay waxyaalahaas ayaa waxa la yidhahdaa yani macaazifta la yidhahda wadakara wuxuu sheegay kalaaman kalaam buu sheegay hadal buu sheegay meeshaa geliyey qaala markaa kadibna wuxuu yidhi yamsakhu wuu bedeli minhum xaggooda aakhariina kuwo kale alla wuu bedeliyo qiradatan buu u bedelayaa daanyeero wa khanaaziiro iyo doofaaro ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay rawahu abu dawuud baa wariyey walbukhaariyu tacliiqan buu ku wariyey wa qaala wuxuuna yidhi fiihi xadiiska dhexdiisa yastaxilluuna alxira walxariira walkhamra walmaxaasif bukhaari lafdigiisu waa saas yacni yastaxilluuna waxay xalaashan doonaan alxira xiradana waxaa la idhahdaa zinada alxira farjiga iyo furuujta iyo zinaday xalaashan doonaan walxariira iyo xariirta walkhamra iyo khamrada walmacaazifa iyo qalabka lagu ciyaaro ee muusiga iyo waxaan la tumo macnaha ayaa soo gelay macna xadiidkaasi ismaaciili baa soo saaray waana xadiid saxiixa iyo bayhaqi waana xadiid saxiixoo sugan way waxaa marka doodu ku jirtaa yastaxilluuna alkhaza riwaayo kalena maxay tidhi alxira marka ma alkhaza baa saxa mise alxira baa saxa waxay leeyihiin culimo badan sida maalan ibnu xajar iyo rag badani waxay leeyihiin riwaayadu waxay mashhuur ku tahay yastaxilluuna alxira oo lafdiga bukhaari ah ama alkhaza waxay leeyihin waa tasxiif a yaani waxa weeyaan ra iyo zaay soo dhibicun uma dhaxayso a marka labadooda way isu ekaan karaan saas daraaddeed ba xadiidka lafdiganna kutubta qaar buu ku yimid lafdiganna qaar buu ku yimid laakiin midka mashhuurka wax weeyaan bay leeyihiin alxira oo ah farjiga iyo zinada ah haddii ay noqoto yastaxilluuna alkhaza oo sidaa lagu wado xariirna laga dhigo waxay iska hor imaanayaan walxariira a waxay noqonaysaa marka khasiga hadduu sax noqdo in macno kale loo raadiyo aan xariir ahayn oo macno kale uu yeesho ayay markaa noqonaysaa macnaha axaadiistan o dhan sheekh wuxuu u keenay khasigu inuusan bannaanayn khasiga haddii xariir laga dhigana ma bannaano axaadiista kalaa ku tusta hadduu yahay xariir iyo shay kaloo isku jirana hadday xariirtu afar farood iyo ka yar tahay way bannaantay hadduu yahay shay kaleeto oon xariirna ahayn oo dhogar muxuu ahaayey bakayle laga sameeyey ama wax kale laga sameeyeyna macnaha isagaa iyo tafsiirkaa layslama ogola wax lagu manciyaayo marka meesha ma yaallo wabillahi tawfiiq wsal allahuma w sllam cala nabiyina mxamedi wala ali